الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا ملابس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا faduuquu falan nasidakum ilaa cadaaba ina lilmuttaqiina mafaasan xadaa'iqa waacnaaban wakawaaciba atraaba وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فاريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ سورة النبأ هذا محلها suuratunaba suuraddii loodhan jiray caninnabail cadiim loogu magacdaraybaad suuratu tasaaulina waa la yidhaahdaa yatasaaluuna masdarkeedii suuratu tasaaul isweydiinta waa le suuradeedii suuratu cama yatasaaluun intaba waa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay suuraddani marka suuradihii makigaha way markaas maka nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu joogay ku soo degay oo inta badan baad la caqaa'ida iyo la ka hadlahay taasay ka mid tahay baad welidaaba haddana baad marka qiyaamadii iyo waayo aakhiro iyo baad ka sheekaynteeda ay ugu bannaan doontaa suuraddu insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaani iraxiim quuluu dhaha muuminiintiiyo bismillaah magaca ilaahay baanu ku bilaabanhaynaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanhay allihii arraxiimi naxariista gaarkaa naxariisanhay cama qaala tacaala rabulcisa wuxuu hi cama can ayi shayin shaykiiseebay yatasaaluuna isweyweydiinhayaan kufaartani war waxaana isweydiinhayaana isweydaarsanhayaan muxuu yahaybaad yatasaaluuna way isweydiinhayaan caninaba'i alcadiim warkii weynanka badnaabaad kaasay isweydiinhayaan baale ayagiibaa markaa waxaa lay kuwii wada mujrimiinta kufaartii waaweyneyd baa wadinta isu yimaadaan ku jijasaan war waxaan iyaamadan iyo waxaan uu muxamed uu sheegi jannaa jirta jahanama jirta cadaab baa jira qiyaamaa jira bacthi baa jira xisaab baa jira siraad baa war waxaan uu sheegsheegi muxamed muxuu yahay baad waxaasi suuragal ma ah iyo jeesjees waxaasi marka waxaa intaisba weydiiyaan iyay iskaga ciyaarahayaan baad arrintu culayskay leedahay iyo si ay ku dheeldheelahayaan isma waay markaas waa laba aan isku aadanayn baad qiyaamo shiddadiisa iyo de markaas intuu la egyahay qulayska iyo shidada iyo waxa lagala kulmi doono iyo siduu imaatinkiisuhu xaqiiqo u yahay iyo sida ayaga oo baadi markaas cuqalo isku waday ay ugu dheeldheelahayaan baa laba kala fogabaad ama nabigaba calayhi salaatu wasalaam qur-aanka lagu soo dejiyey waxyiga war waxaan maxamed hadda waa la igu soo dejiyay uu leeyahay wax ka sheekaynaya qiyaan wax ka sheekay muxuu yahay baad labada waa suurtagal baad amma an ayi shay shaykiisa bay yatasaaluna iswa weydiin hayaan baad wax iswa weydiin hayaan alhamdulillahi rabbil alamin yahdikum allah wa yuslihu waxay iswa weydiin hayaan muxuu yahay kuwani baad ku ciyaar hayaan ku dhaaka dhaakoon hayaan yatasaaluuna baadle way isweydiin hayaan baale caninnaba'i baadle markaas naba'i warkiiba isweydiin hayaan naba'iida alcadiimi ee weynaa qiyaamadii umuurtii umuurulbacad kaase baadle marka warkii weynaa yay ku ciyaareen isweydiin hayaan ama qur-aankii baadle marka waxyigii iyo xaqii nabiga lagu soo dejiyey oo asaguba qiyaamadii ka sheekayn hayay kaasay isweydiin hayaan yatasaaluuna way isweydiin yatasaaluun miduu fasiri kan baad lagu tacalujinaya cama yatasaaluuna war maxay isweydiinhayaan jawaabtu waxay tahay yatasaaluuna way isweydiinhayaan cani nabai warkii xaggiibay iska weydiinhayaan alnabaida alcadiimi ee weyna aladii naba'aasoo iyagu mukhtalifuuna kuwa iskhilaafsan ahayn fiihi naba ee qiyaamada way isku khilaafsayn mid shakisan iyo mid qumaati u beenisan baad qur kadaalika waada way isku khilaafsan yihiino hada waa kan baadninba wax uu yidhaahdaba waa been iyo waa shicir iyo waa sixir iyo waa kada waa kada ninba wuxuun sheegi baad aladiina naba'aaso hum iyagu mukhtalifuuna kuwa iskhilaafsan ee yihiin baale fiihi naba'aba iskhilaafsanaayeen kaasay isweydiinhayaan baale qaala tacaalaa rabulcusa marka wuxuu ihi kallaa sayaclamuun kallaa ha ka hadhaan arrintaa iyo waxaas sayaclamuuna way ogaan doonaan baale warkooda cadhibtiis iyo maalinkaasi markuu yimaado waxay la kulmaan ayagaaba ogaan doona sayaclamuuna wayba ogaan doonaan umma kallaa haddana ha ka hadhaanbaad waxaa iyobaad warkaa xuna hayaan iyo inkirkabaad qiyaamadii waxaana inkirhayaan sayaclamuuna way ogaan doonaan qiyaamada waxa ku dega iyo waxa gaadha way ogaan doonaanbaad alam najcal ilarda mihaadan wljibaala awtaada marka ilaa qiyaamadana inkirsan yihiin oo markay timaado xaalku suu yahay iyagaaba ka warheli doonabaad ah, iyagaaba ka warheli doonabaad weedhu markay dhaba arkaan inay tahay ayagaaba arki doona soo lama dhihi markaasaabaae marka ilaahay ah, awooddiisa iyo qudradiisa waxay ku dareemaan baad inuu qiyaamadii baad uu keenahay oo hadday caqli leeyihiin haddaba baad marka diyaar u ah tii lagu baraarujinhayaa alam najcal miyaanaan yeelin kolka qiyaamada inkirsan yihiin alam najcal miyaanaan yeelin alarda ardadiiba lamihaadan gogol soogmana dhig bal nacmadan intay la egtahay aan siina u fiiri bal annaga si awoodaanadu intay la egtahay baad marka fiiri alam najcal miyaanaan yeelin alarda ardadiiba lamihaadan gogol gogoshan macaan meeshan ku seexo meeshan ku dhiso meeshan abuuro meeshan qodo meeshan ruuxan ku aas midba si baad markaas macaanka badan baad waljibaala buurihi miyaanan ka yeelin bilaahay awtaadan dhidibba miyaanan uga yeelin baa ardadii baad awtaadan dhidibba baad markaas ardadii miyaanan uga yeelin inayna dhaqdhaqaaqin baad markaa darteed baad inayna dhaqdhaqaaqin baad waljibaala buurihi miyaanan ka yeelin waa istifhaam taqriiri ah baad waanu ka yeelay awtaadan dhidibba baad markaa dhulkii iyo dhakawyo miyaanaan uga dhigin buui ilaahay baad waan uga dhignay wakhalaqnaakum war idinka miyaanaan idin abuurin baad aswaajan xaalaati noocyo idinkoo anwac lab iyo dhadig baad sidaad weligii u tarantaanay baad markaas koonkan usii caamir raadaba ilaa waqtigii mm-hmm. laga gaadhahaya baad ila ragun hadii laga dhigo waa iska dabargi ilaa soomaa waan hadii laga dhigana waa iska dabargi ilaa waa asnaaf kala duwan baa laga rag iyo haween baad ha tarmaan weligood hadii ay hasi socdaan bajiil bajiil hasi reebo hooyo gabadh iyo wiil hasi reebto baad weligiiba ha sii socdo wa khalaqnaakum bade idin abuurin baa leydi asnaafan idinkoo anwac kala duwana dukuur iyo labbaade wajacalnaa miyaanaan yeelin buui ilaahay nawmakum hurdadiina subaatan raaxabaad raaxa miyaanaan idinka yeelinhurdadii haddabaadle markaas waa nasniyo baad hurdada jidhkaagii oo dhaa waayo qalbi iyo qaalab maskax meel walba way kuu nasanaysaa markaas si fiican u seexataba si fiican hadda inagu dadka qaalibkiisa waad aad uma dareemo ama dhallinyarada ama dadkaan xanuuno waaweynba arag ama dhib badanba arag hurdadu baadle macaanka ay leedahay nin aayar intuu gogashiisii galay oo islegday dhaggi yidhi oo khuuriye soo caafimaadsa ayr soo kacay nacmada intay la eg tahay eh, ma dareemi kara baad ninkii waayi baa garan baad mm-hmm. ninkii hurdo waayi baad markaas kaasaa dareemi kara baad mm-hmm sidii baa marka wadaadkii baa Soomaaliya waa bastiya sakaraadnimo lulahayo layda qaban waay iyo ka hurdada leeylaya laba ismoog weyn kan hurdada khiix hadda ka hor baa waxa dhacdaan leey nin boqora yaa wuxuu sameeyay waa madaxweynaha yaa wuxuu dhistay guri oo show inta waa adu nooc waa macnaha dabaq ah. oo uun yaanihi baa farsamadii iyo sanacadii baa injineeradu ay sameeyeen jireen tii u dambaysay gurigii u dhistay dhan walba si walba loo nashnaashay oo si walba loo taamyeelay oo si walba loo rijiyay oo si walba loo qurxiyay baa gurigii markuu dhistay baa hurdaa ka iman weeyey hurdaa ka iman weeyey mid baa markaa dib jira oo daarta baa le hoosteedii daarta cajabta mid u dhistay hoosteedii baa markaa iskaga dhacay oo aan waxba wax qumano xataa qabowgii iyo dhaxantii uu ka huwadiyo xatoon aan haysanin oo show siduu waadle ama hadduu rabo isaga daba waayo maxyaalahan daroogadii waxa isaga wadwaday ama suu isaga ahaa isaga rafaadsanaa meeshoo dhaxana daarta hoosteeda iska dhac iska qallafsan jidka way dhinaciis iska qallafsan buu arkay markaasaa waxaa la yidhi waadle marka asagii kamasho waa all siiyadmanaha raaxadu haysta kamasho meesha u damaytaagan yaha marka kanuu kamanhaya asaguna alla yaa siduu yagaadhigaho waxana hurdadu dhigan haysto yaa ku siiyo kii kaleetana waa karo wadaarta hoosteedii asagoo qaawan baa iskaga dhacay baad adduunya ma iska dhaaxa adduunya ma iska noocaasa baad marka nicmada ilaahay ku siiyo ma dareemaysid kii ugu liitay bulshada oo meelu ka hoyday intuu waayey jidka dhexdiisa ku dhacay yaa kii ugu sarreeyey ee intaan nacmada baad marka wax dhisanhay yuu tamaniyay noloshiisii baad alla noloshaas kale yaa ku siiya kadhaha dab wuxuu tabadhi waad garan baad meesha yaal haduu heli la sartan iyo kan intuu haysto liho agood wadu wataas waasta mar baad nacmada marka aad haysato ma dareemaysid markii lagu dhaafiyo baad haarun rashid miyo ahaa baad ah tii ayada lafteeda baad marka imaamka amadii marka islaamka waaweynaa mid kamid ah alam najcal yacnihii baad haarunshid yacnihii qisadan tan baan ku xusuustay ma ahayn tan baad biyo ah taas iyada baad alam najcal al-ardha mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan baad wa ja'alna miyana yali mur ilahi nawmakum hurdadina subatan raaha baad dhag marka tiraahdo caafimaadka aad soo kacda baad waa nacmo aad u cajab badan baad nin goboshiisa intuu isku kala bixiyo dhog intuu yiri isagoo caafimaadsan soo kacay الحمد لله بعد وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل وجعلنا ميانا يلين بالليل بعد بما وي الليل هبنك لباسا وي لب دار يهبس هو اسميانا اذن كدغين بالليل الا واكنا maradiibad libaas ilan dhar miyaan idinka dhigin baa leeyay maradii waa kana waa isku dadaysaa cawradaadii iyo badajirkaa iyo kanaad ku qarinaysaabaan hadda habeenkiina waa kaasi mugdigiibu kugu daday baan ruuxan dadkan saa la soo wada arkay wada banaanka nin waliba nin walba nin kale cawriisa waa waxaysan yahay haduu mugdiga yimaado bas nin walba habeenkiin baa daday baan mugdigiisii buu ku daday cawriisa haduu rabo ku asturay baan markaas waa ka mugdiga maana habeenkii idin ka yeelin baad waja'alna miyanan ka yeelin al-layla habeenkii libaasan war huwis baad markaas hugsiina habeenkii Soomaaliya idin ka yeelin baa leeyahay baad la idinku huwin hayo baad markaas sida dharkii oo kale baad وجعلنا ميانا كيلن بر إلهي وان كيل النهار مالكي ميانا كيلن بر معاشا وقت معاش بعد وقت نرش إلا هبينكي بعد مقدبا لغو هوي هرددي بعد لغو سيي بعد مركا سباtada ahayd waaye huwiskii baad mugdiga habeenkii oo sida dhar ahaan go ahaan ku huwisnaa baa laga qaaday ee marka waqta macaashin baad markaas inaad baad marka dareerto oo رزقك إلهي فضلك إلهي أدراسة يا الله تلقى بعد آه كانوا لتسكنوا فيه جعلنا الليل بعد لباسا وجعلنا نومكم سباتا لتسكنوا فيه إن بعد النستان وحسابات مالك با مبصر لقد دغي بعد اسغينا بعد آه سيئات لتبتغوا من فضله بعد فضلك سينا تراستان بعد وجعلنا ميانا كيل من الله وان كيل النهار مالك معاشا وقت معاش وسبب معاش sababtii baad nolosha lagu raasanahay waqtigii nolosha la raasanahay baad ah walidaaba dadka intiisa baad ummadda inteeda quman oo caadiga ba sida qaalibka ah way makhluuq intiisa quman oo baad haagsan oo khayaani iyo baad cid kale xaqoodii inama raasan sida qaalibka maalinkoodaas adeegta bani maalinkiisaas u adeeganhaya xayawaankii maalinkoodabu dareen hadday ugaar tahay iyo hadday xoolaheenin tahay maalinkaasay dareerhayaanoo inta iftiinkay qoraxdu arkabi ah wax soo cuunahayaanoo kanna uu soo daydiyaan baad hadduu habeenku yimaado ah, inta khaa'iminta habeenkii sida qaalibka toosta marka waqtiga maqribka tuug waqtigaasuu soo dareen ahay masasku waqtigaabay soo dareen waraabuhu waqtigaasuu soo dareen khaa'imiin waqtigaas ay soo kacayaan marka baad waqtigaas soo kacayaan baad habeenkii way ummadu nasanaysa oo way seexanaysa oo baad marka la xariisanayo khaain xaq kale baad ninku socdo dhaan ama dadhaada ama dugaa ka ahaado waqtigaas isagu soo baxayaa baad وقت المعاش وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا بالهي بالله وبنينا وان دسنا بال اماميانا دسين با حق هرب لسكعات وبنينا فوقكم كركينا بال ايان دسنا بالله سبعا تضب شدادا او ادق بال تضب سمو ادق بال طلع يدوغو مدنا اسبدل ان لهين بال وجاء وبنينا وان دسنا بال فوقكم way dushiina ama wabanaynaa miyaanaan dhisin waan dhisnay fowqakum korkiina sabcan toddoba way shidaadan oo aad adag baan wajacalnaa lakum idinka miyaanan idin yeelin bali siraajan baadle marka nal wahaajan iftiin badan baad waa qoraxda geeskaa markay ka soo dhalato bal idinku u fiirsada baad adduunkaad aragtidoo dhan baad marka intay wada gaaraysa baad iftiinkeeda iyo intuu leegyahay baad bal iftiinkan intuu leegyahay intay gaar baaxadu leegyahay iyo haddana suu wax u iftiiminhayo intuu leegyahay bal aad u fiirsa baad wajacalnaa miyaanan yeelin lakum idinka siraajan baad nal miyaanan idin samaynin baad wahaajan oo iftiin badan baad nacmada ah yaa ku shukranaya ka warqaba baad waa la hoos orduuna baad وأنزلنا وأندجنا بود إلهي من المعصرات كوي الاسم هيو ضرورها ما أن بيبد ثجاجا أشرم بدن بعد ضروري هنا واكم بعد أيقول الاسم هي بيها مسال الذين كسودين هي في نعمة آه نعمة بعد مركز آه واحد يربى مركز دور كان هبين الروب كنود كهر قلبك أمضوا صدوا أركيسين بعد هذه اللي لو سي ولا قلبك وياهي بعد haddana baad marka waxoogaa ilaahay raxmadiisa u sidaa bal nacmadan fiir wax bixin kara jirin baad qalbiga durba soo bulshada u qaboobi baad ee nacmo kale lama haysto soo maaha baad وجعلنا وانو يلي بود إلهي سراجا وهاجا وأنزلنا وانسو دجنا من السماء من المعصرات ويا ضروره بالاسم هي ما أنبياء نكسو دجنا ما غاسو ثجاجا أو شمت بدن بعد way shubid badan baad marka aad u shumayaan soo dajinaa leeybaad maxaana u soo dajinay magaas linukhrija inaanu soo saaro bihi linukhrija inaan ku soo saaro bihi bil maa'i bihi mirtiibaad iyo firidii baniaadam dadku cunahayeenba raashinkii dadku cunahayeenba iyo waa nabaatan daaqii kale baad markaa duunyadu ay cunahayeen kulliba iyo dadbaba intaba dad iyo duunyaba xayawaan dhan waxay cunaan inaan ku soo saarno ku noolaynaba linukhrija inaanu ku soo saaro bihi bilmaa'i xabban waayo mirtii inaanu ku soo saaro raashinkaan abuuran haynayo waxay la iyo waa nabaatan daaq waayo nabaadkii kale baad wa jannaatin iyo beero inaanu ku soo saaraba alfaafan isu duman beeraan biyo helin miyaa ka ceeb baad lama isgeen suuragal ma ah beero bada xasaa isla wada gali oo kulli wada hadhcin noqday biyahan baa loo soo saari soo iyo meelba meesha ka biyo badan tahay ka arti ayadoo ka dhar badan Soomaali wajannaatin iyo beero inaanu soo saaro alfaafan isu duman oo kulli baa geedeedu madaxa iyo fooda wada gashadeen baal inna yawmal fasli kana miqata inna yowma alfasli maalinta baad la kala baxa baad marka makhluuqaadka la kala saarahayo ninkii muxuqahayo ninkii mubdilahaa ah maalinta la kala saarahayo baad kaana wuxuu ahaday yoomkaasi miiqaatan waqti buu ahaday ummadoo dhan lagu xadeeyay baad waa ka adduunka waxa wala isma caqaabay qiyaamaha saamba ilaahi ilaahi baad maalin buu ilaahi la sugwaa ilaa ajalin umba ilaahi baad waqti waxa loogu talagalay kullibaad marka lagu kala saara baa ninkii xaq way markuu socday ninkii baadil ku socday ninkii dulminhay ninka way marka la dulminhay waxaaso ninka alla beeninhay ninka alla rumeynhay kullibaad waqtin baa looga dhigay baa halkaas lagu balamiyay boodbood adigu wada waxaad rabto samee ay meeshaan baa la isugu tagi doonaa baa hmm, meeshaan baa la isugu tagi doonaa baa inna yawmal fasli kala saarka baa markaas ummadii baad markaa la kala saarahay khalaa'iqdii baad ummadii la kala saarahay yoomkeedu kaana wuxuu ahaaday miiqaatan waqti buu u noqday baad markaa ummadii iyo khalqigii buu waqti baad markaa ayuu u ahaado looga dhigi loo xadeeyay baad yawma maalin yawmul fasligu ayuu ahaaday yunfaqu la afuufa hiya fi suur inna yawmal fasli yawma yunfaqu laga bedel hadii la rabo baad ama yawma aha yawmul fasligu yawma maalin aha yunfaqu la afuufa hiya baad fi suur suurkii baa la afuufi baad nafqadii dambe baad le fatatuuna baad le waad imanaysaan marka afwaajan xaalatin kooxa kooxo jamaaca jamaaca iyadoo la yahay baad laakiin hadda isku si iyo isku wafdi aan lahayn qolo wafdi ahayo qolo baad gaadiid saaran iyo qolo wafdi sifaan ku lugayn iyo qolo dullaysan oo nyanyanoo lagu is istaagahayo qolo wejigooda lagu soo xashrini qoomba qoom baad markaa isku si un laguma iman hayo baad يوم مال بعد مركا اها يوم الفصل ينفخ لافوف في الصور صورك لافوف وفتاتون دمن هيسان ددو افواجا حالاتهم كوحا كوحا يا جماعه جماعه idin ko socod وفتحت بعد مركا لفرها يومالك السماء سمدي سمدي بعد لفري بعد فكانت ابوابا ذات ابواب معناها واي سمدي بعد ويدلدلاع وي سمدي بعد كل بعد مركاس sida alba ilaa water way ginginay oo meel dulashay iyo meel dilaacsan iyo meel duuga mayna lahayn kulli baad sida albaab kale loo wada furi baad way daadanaysaa gabigeedii baad وفتحت السماء سمدي بعد دلدلاعين way albaabo ma la furi xataa ma ahba sida ayadaha kala cadeeyeen وفتحت السماء سمدي بال فري باليد oo la kala daadin fakaanad waxay ahaan haysaaba abwaab albaab la furay oo kale baad albaab la balaqay oo kale sidoo kale durba qalala ilaahay u kala daadin baad wasuyirat waa la socodsiin baad maalintaas aljibaalu buurihi baad fakaanada waxaana saraaban ka saraabi dhaan dabagaallo oo kale dhalanteed oo kale noqon baad ibr yani suu durba u buurihi waa weynan ka adagtay laha oo adaygan arkay laha yaa intii baad marka hadii la burburiyo oo board bidahay laga dhigo dhaan dabagaal la soo intaad biyo moodida meel arto qolka soo dhawaatay iskama zuulayo sidoo kale buurtii idlay ibr saasoo kale u baad biday kacaysa waad eber iska baaba'aysa noqon baad وسيرت الجبال بوره بال سعتين فكانت وحي اهان marka buurihi saraban mithla sarabi dalanteedo kale baad lama daandaba gaalo kale ahaan hayaan baad tagi ogida suuli ogida ah yeesay durbo baad marka u dhaqdhaqaaqay u suuli in jahannama kanat mirsadan litaghina maaba in jahannama jahannama la kaanad waxay ahaatay mirsoodan mirsoodan bay ahaataa layidhi baad cimilgal litaaqiina kuwii xadgudbay baad kuwii adduunka duqyaanka samaynhay amarka ilaahay aan u hoggaansamin kuwii bay sugaysaa baad ay waaye markaas mooryaan jidka kuugu jiro oo kale baad ay cimil baad cimisha kuusiiga lakaynta kuusiga kugu sugahay dhuljiif sidoo kale kuu sugi daaqintiibu sugaysaamana gara mari karaanba adigaama gara maraynin baad markaas ilaahayinu ku dhaafiyo mooye nin kastaba wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya laakiin hadda kii baadle marka ehlunaar asagu waa ku dhexi kan kaleetana ilaahay waa ka gudbin baadle ah, ilaahay waa ka gudbinhayaa baadle inna jahannama naaru jahannama kaanat waxay ahaatay mirsaadan cimilgal bay ahaatay yay u tahay liaaqiina kuwii xadgudbahay bay sugaysaaba ma'aaban marjac bay ahaatay baad lahum daaqiintii baad marjac meelay u laabtaa oo u hoydaan oyna garab mari karin baad kaasay u noqotaa la yidhi baad laabitiina xaalay ku nagaan hayaan fiihaa jahannamo dhexdeeda axqaab zamanno muddo macnaha aan intihaa lahayn axqaaban macnaha zamano iyo muddo inaan dhammaad lahayn macnaa way ku waarhayaan un weeye baad laabiiina xaalay ku waarahayaan fiihaa jahanamo dhexdeeda axqaabanbamanaa laqadari baad lubtigooda xaaladay muqadaradahayd laabiiina xaalay ku nagaanhayaan fiihaa jahanamo dhexdeeda axqaaban zamanno baad aan dhambaad lahayn weligood baad markay dhex joogu laa yaduuquuna xaalayna dhadhamin haynin fiihaa jahanamo dhexdeeda bardan qabow wax yar in laga damiyo ma jirto in yarna laga damin mahay ama bardan nawman baydha waxoogaa inay gamaanyo qabato ah, ah. fooshii yaraaydoo miskiinta ahayd yeebabaadle markaa haweenkanu odhan jireen baadle fool iyo waylulma baadle hurda kala dheer ah, jahaname iyo jiif baade kala dheer baade ruux jahanamo ku jira meeshaa jiibsadaay ruux baade hal saac gudihiisaba jidhkiisoo dhan baad intay naar dhammaysa baade markaas kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa baade saa loo soo bedelahay inuu jiibsado ah suuragali maaha baade Oh, laa yaduuquuna ma dhadhaminhaya fiihaa jahanama dhaxeeda bardan wax qabow haba yaraatee in yar macnaa in laga dabciyo ma jirto baal ama nawman walaa sharaaban wax cabitaan oo qabow kulaylka ah xataa waayo sharaabo helahayaana ma jiro ilaa xamiiman mooye sharaabkoodu waa ilaa xamiiman biyaha kulule karkarkaha ah. iyo waqasaaqan carun baale milki dadkan baade naaru jahanama ku jira baale aahay ee jiirkooduba jiirkoodu u karsamay mililkaa ka qulqulahay iyo naagaha zunaada ah wada farjigooda wabiba da qurno ka way ka qulqulahay waxaasay jahannabadii ay karisay baad qurmuunka la ag joogi laayahay kuwa mooy wax kale ma helayaan baa leeyahay mm-hmm. illa hamiman wa qasaqa illa hamiman mooy biyaha kululoo baad markaas dabka ah. iyo wa qasaqan mililka arunkaas mooy wax kale meeshaa biyo ka helayaan ma jiralay kuwaas jazaahum ullahu ilaahay wuu jazeeyey kuwa jazaan waayo abaalmar jazahaasoo wifaaqan licamalihim camalkooda waafaqsan waa ilaahay baad markaas kuwa daaqiinta markuu ku jazeeyey baad jazaha noocaasa waa jazo camalkooda wifaaqsan maxaa yeelay dambi la gala waxaa weyn gaalnimo baad gaalnimadii ku sifoobi baad aab lsaaabana cadaabba weynbaajahanamlaa ku jaeeyebad camalkoodii marka way isku aadan yihiin baa jazahoodu baad wax uun bani aadam sameeyo wixii u weynaabay sameeye waxuun bani aadam lagu ciqaabo wixii ugu weynaaba ilahna ku ciqaaba ayagiina baad jazaahum allaahu ilaahay wuu jazeeye kuwaas wuu abaaliyey jazaaan abaal baadle wifaaqan licamalihim camalkooda waafaqsan buu ilahay ku jazeeya layidhi baad innahu maxaa yeelay waa kan innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna xisaaban ba kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynin oon ka cabsanin oo armuu yimaadaa baan isdhihin baa la xisaaban xisaab iyo bacd waa la isxisaabin doonaa waa la isimtixaami doonaa wejiga ilaahay baa la istaagi doonaa maxaa wanaaga maxaa xun baa la is odhan doonaa maba aynan damba ka gelin baad maba aynan innaba ka cabsi qabin baa innahum iyagu kaanuu waxay laa yarjuuna kuwaan ka cabsanin xisaaban xisaabina imaanba kuwaan ka cabsanin ba ahbaan arinteena xisaabiyanimo la si xisaabtamaay ay markii waligoodba bayna danka gelin baalid wakadabu wayna beeniyeen buu ilaahay biaayaatina aayaadka anagii bay beeniyeen kidaaban beenin baan aayaadka anagii bay beenin adag beeniyeen buu ilaahay wakadabu way beeniyeen biaayaatina aayaadka anagii bay beeniyeen way ilaahay kidaaban beenin adag baad ahay faduuquu fa lahu marka waxaa loo odhan baad dhadhamiya waayo cadaabkan falan nasiidakum idinma kordhinhayna baad ilaa cadaaban mooyanaba dhadhamiya bal horta cadaabkan baad beenintiinni baad ku aadan cadaab mooyin wax kaloo ladiinsi kordhin ma jire baad maxaa yeelahda kullamaa nadija juluuduhum badalnaahum juluudan hayra kulamaa khabat mar alla markay waxooga naaru jahanama wax dami iska dhigtaba zidnaahum saciira kulamaa khabat zidnaahum saciira cadaab sii kordhan way umbad way wax soo dhawaad midna ma jiraan bal faduuquu dhadhamiyaa la odhanhayaa markaas falan naziidakum baad idinma kordhinayna baad ilaa cadaaban cadaab weyn saas xidhan yihiin baad wa kula waa jumla muctarida abaadunkaas وكل شيء وأحصينا وان كوبني بول إلهي كل شيء شيء كل جيبان أحصيناه وشيء أسبل وان كوبني كتابا في كتاب كتاب بكسوغن يهي بالن كون آه وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين وأحصينا وان كوبني بول إلهي كل شيء شيء كستوي بالعمل فلهي يا نوع والبابا لمركز أحصيناه falahaye iyo nooc walba baad markaas axsaynaahu kulligii baad shaygii waan koobnay buu ilaahay kitaaban fii kitaabin kitaab baad markaas yaanu ku koobnay baad markaa wax ka fakanaya una jirin baad ayagana la soo hordhigi baad ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha biku ala alida marka baad ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا كل جبال ولا يظلم ربك أحدا إلهنا بعد ربكم أظلم منا بعد أذيك كاجم بالغود دياريا ليري بعد إن للمتقين مفازا بعد كل هذه لغا شيكيه بعد مركز مشركين تي يا كفار تي أهل النار كي إنا مؤمنين تي يا بعد أبرار تي يا بعد هدنا jannadii iyo wanaagii ilaahay ku jazeeyay la taabto waa quraanka caadadiisa way inna lil muttaqiina kuwii baad ka dhowrsan haya xumaanta rabbigood ka cabsan haya ayuu u sugnaaday baad mafaazan liibaan baad liibaan iyo wadaguul iyo wanaag baa kuwa usugnaataa la yidhi baad inna lilmuttaqiina muttaqiintiiba usugnaatay baad mafaazan liibaan ama meeshii lagu liibaan hayo jannadii aba makaanu liibaan iyo meeshii lagu liibaan hayo baad baa usugnaaday baad beero beera usugnaaday baad marka beera geedo baad wa acnaaban cinabyaala usugnaadaa la yidhi wa kawaaciba atraaban wa ka'san dihaaqan muminiintii marka ina lilmuttaqiina muttaqiintiibuu u sugnaaday mafaasan makaanu liibaan oo jannadii ah ama liibaanta nafteedii baa u sugnaatay xadaa'iqa beeraa u sugnaaday wa acnaaban cinabya ayaa u sugnaaday iyaguba xadaa'iqday ka mid yihiin wa kawaaciba waayo gabdhaboodle marka kuwan wada naas taagan atraaban oo isku wada daah kaasaa u sugnaadaa la yidhi baad oo marnabaad naaskooduna dabcaynin baad yaryar baad markaas una macnaha da'daas haweenka ahlujanna ama kuweeni adduunka oo ahlujanno noqday ha ahaada ama kuwa xuurulciinta jannada loo abuuray ha ahaada ma jirto baad ileen waxaan waay markaas waay duugow iyo waaweyniyo waxay ma laha baad kulli baad uun gabdho yar yar ah oo wada inama ah oo waay markaa aan duugoobaynin oon dadabcaynin unbay weligood ahaan hayaan kawaacibtu baad markaas ilaan gabdhuhu baad markana yar yar yihiin wali aynan waxaan bixininba eh, macna naas ba bixininba eh, jaariya la iska yiraahda marka u horeysa oo waxoogaa baad marka naasuhu baad ay soo taagmaan oo laabtooda baad marka iyo xabadkooda ay ka soo kacaan ka waacay markaas la yiraahda hadii waxoogaa uu soo yar karo baad marka naas asagoo dhicid eh, gaarin hada uu soo kaco nawaahid baa la yiraahda markaas baad nawaahid bu markaas uu noqon haya intayna nawaahidiiba gaarinba ba uu hor leeyahay baad markaas xilliga baad markaas 15 jir ilaa 17 jir 17 jir baad inta badan gabdhuhu baad markaas ay u badan yihiin isku wada mid ma aha dadku baad isku waqti baad markaa ma hana qaade waqtigaas oo kale markaa say yihiin yay mar walba ahaanayaan bay naas cusub oo taagan baad markaa on dabcaynin baad wakawaaciba u sugnaaday baad kuwa naas taag taagan baad atraaban oo isku wada da'bal وكأسا ويل با أسنا ويل خمرة با لديهاقا أو بوحبا وأنهار من خمر لم لذة للشاربين بعد وأنهار من خمر لذة للشاربين دي وي وكأسا بعد ويل خمر أيا خمر تن أدونك وكلم يا مايا دهاقا بعد أبو حبل لا يسمعون بعد ما مقلهيان aalu jannuhu wada fiiha khamradaas markay cabahayaan ama jannada dhaxdeedaba laqwan hadal xumo ila nin khamra adduun caba asaga bahantaata og waa wax walba iyo qulna dhan ba sheegi hadayaan uu bahantaata ba nin khamra caba ogo adduunka baad marka waxaas laga anfinhayaaba la yasmacuuna ma maqlaayaan fiiha jannada dhaxdeeda xaalada way marka ay cabahayaan khamrada ahaataya iyo xaalad kale ba ahaataya laqwa hadal xumo wada walaa kidaab isbeenin hebel been baad sheegtay iyo baad ma warkaagu sidoo meesha ma taalabaad ma jirto baad hebel baad xumaan baa samaysay waa dambaabtay iyo been baa sheegtay wakada wakada ma ay dad un baad qalbigoodu ka qalbi rajulin waaxidin wada yahay oo aayirun baad markaas kuwa ka kaleeto un baad marka qaabishan yahay oo si wanaagsan iyo salaam iyo wanaagun ku wada hadli kaawun baa meesha jooga leey jazaa min rabbika ataan hisaba جزاهم الله تعالى إلهي بجزيه متقينتي أرنتا كجزيه جزاء جوا أبال مربى جزاها سو من ربك ربك حقيقة هذه ربي بعد جزاء حقيقة هذه بعد عد كلا جزاها ما بحن كرتي بعد عطاء سيسمو كاسو إلهي بعد مركا كجزيه لإلي بعد عطاها سو بعد حسابا كافي وكفلا بعد كافي سيسمو وحالسين بس نولي بقولنا هي بعد وكافي حسبك nin waliba xasbuk nin waliba u leeyahay ilaahay way ugu filan tahay wax ii haray ma jiro nin walba meesha u dambeeyay intaadis la siiyay baad jazaan bal abal gud ayaa loo abal gudi jazaahaasoo min rabbika rabbiga xaqiiqa ahaatay baad adaan bal siismo kaas bal marka lagu jazayn baa leeyay adahaasoo xisaaban bal kaafiya oo ku filan bal ayagii baad rabbus samaawaati ama rabbis samaawaati wal ardi baad جزاء من ربك رب السماوات والأرض بال إيه وما بينهما الرحمن أهابا ربك بال آية مركي الله أصدق بال جزاء بو إلهي كجزين جزاء من ربك ربك حقك هذا رب السماوات والأرض أها إيه وما بينهما أنت ودحيس الرحمن الله الرحمن كأهابا hadii kale wada huwa rabbigaasi jazayn hayaa rabbu samaawaati samaawaadka rabbigood way والارض ارضها بعد ربيغود وي وما بينهما انت ودحايسا بعد الرحمن هو يسقو الرحمن علي الرحمن هو الرحمن على الرحمن هو اما ليسك مبتدايستو واي مركاس آه الرحمن بعد رب السماوات والارض وما بينهما بعد رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الله رحمن كهوية بعد سماوات يا رب ويا أرض ربي قد إيه أنت ودحي سبد الله رحمن كهوي وما بينهما لا يملكون منه خطابا لا يملكون ما هنن كرام بل مخلوقات كدمانتود منه من الله تعالى إلهي حقي سبد خطابا هذا البعض cid baa le markaas jow odhan karta baa le maalintaas haba yaraatee lama arka baa le hmm. eh, cid waa jow odhan karta lama arka baa le malag imuqarrabaayo eh, nabi mursalay kulliba baa laa yamlikuuna ma hanan karaan makhluuqaadkii baa le samadii ardadii inta u dhaxaysa waxay ku sugnaa minhu min allaahi khidaaban hadal baad nin waliba u cabsa yowma maalin baynan hanan karin لا يملكون خطابا يوم مالين بينا خطاب هنن كريم بعد مخلوقاتكم يقوم بعد استاغها يا الروح جبريل والملائكه ملائكتنا استاغي صفا صافين حاليا يغو صفا بعد إلا سماوات كان ويدل دلاعيو سماء الدنيا ملائكتي با سو دغيو مخلوقاتكو دhan bay isku wareejino waaye marka kuwi kala hadana waa samadii labaad baa dilaacayo makhluuqaadka korka todoba saf waa todoba saf aan baa marka malaa'ikta korka laga weegaan baa saf baad markay malaa'igtu u taagan tahay baad yaa juu oran karabaa ilaahina waa caarisan yahay baad yawma maalin bayn moyina malaa'ina khalqigu aynan hanan karin baad la khitaab yaquumu istaagahaya alruuxu jibriil walmalaa'ikatu malaa'igtu ay istaagi safan saafiina xaalayhin kuwa safan لا يتكلمون مهل كرتبه الملائكه مهل كران ملائكتاس اسكا بدا بني ادم كله الا من موين اذن الرحمن له الكلام ننكي الهي بعد هذلك اسغو الرحمن او ادمي موين او وقال قولا صوابا قول صوابا بعد markay yiraahdeen cid kale oo maalinka hadli karta ma jira liiba لا يتكلمون مهل هيان ملائكتاس safka u taagan bad iyo kayrba ilaa man mooyeen adina araxmaanu allah raxmaanku u idmay baad lahu mankababaad marka alkalaam oo waqaala yidhi markaa sawaaban qowlan sawaaban qowl baad toosan baad yidhi maahinaba ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك كنوكا لسو شيغي اليوم يوم كي ويبد الحق حق هبل سغنا ee dhicitaankiisu iyo imaatinkiisu una shaki ku jirin baad maalinkaas waa maalinka xaq ah ee inuu iman hayo baad aan muran iyo shaki midna aan ku jirin baad ذلك كانوا قاس اليوم مالكي وي الحق حق هبل imaatinkiisu فمن شاء marka ninkii doona اتخذ ويلن هيا الى ربه ربه مرجان اما فمن شاء ninkii doona waaye ittakhada bada inuu yeesho ilaa rabbi rabbigi maaban marjac iyo bada meel loo laabto inuu rabbi ka dhigta ninkii dooni falyafal maalinkaas iman doona baad ama faman shaa ninkii doona ittakhada wuu yeelan ilaa rabbi rabbigi maaban laabash xagga rabbigi buu u laaba tawbuu ugu laaban cibaadu ugu laaban daaxuu ugu laaban ilan wejiga ilaahay baad istaagi doontaa maalintaas iyo waxa idin dhaxaysa inay jirin baad قال تعالى رب العزة مركا وحول إنا أنه أنذرناكم ورددوا وحان إذن كدقنا عذابا عذاب كاسو قريبا دوباد عذاب دوباد إذن كدقنا إنه فقيا همودين بعد إنه والبا نفتين كاب بحن باكا قد عذاب يجنة بعد نفتو إنت كاب بحن باكا قد بل إيه نفتو كاب بحن بعد عذاب يجنة بعد من نفتون كابحون إلا أن روحا مر هدي لغو سو حاضرو oo uu hubsado inuu dhimanayo albaabkii toobada waa laga laabay qab ma jirto inta hadda fursad aad haysato oo armaad noolaataa kugu jirto umba amba albaabku ku furan yahay baad toobada khayr aad sameyn kartaa baad oo inaad hadda dhiman iyo hadda mar aad dhiman doon intaadan ka warhaynin intaan bay marka aad fursad haysataa oo cibaadeysan kartaa tawbadu aad ilaah u laaban kartaa oo wanaag sameyn kartaa hadiiba markaas xaaladaas aad ogaato baad in hadda xaalada dhimanaysa ay tahay yaqiintiiba hadaad hesho bas albaabki tawbada waa laga xidhay alla ilaaha yaa ku ma jirto albaabku u xidhmay intaada yaqiinta haysanin inta bas inta ma albaabku ku furan yahay baa bas adiga hada saad kolkaaba yaqiintaad ogaataba malaa'ikatu rahmati ah malaa'ikatu al-adaabi labadiiba soo dagay oo naftaadiiba wada markaa la wareegi doonaba haday malaaikatu cadaab ay tahay marka laga qaadahayba waaba soo socotaay baa xoog baa lagu dhufan baad ilaahu hanagu aqaab ninki ahlunaar kii kale tan tartiib baa lagu raaxaynaya nafti kama bixinay ogo isla waqtigaaba kana malaaikatu rahmati baa la wareegi ruuxdiisi kana malaaikatu cadaab baa la wareegi ruuxdiisi isla waqtigaa meydkan ku dhex yaalay hadii baad uu ahlu naar u yahay waa kan ku cala cali baad markaas yaa weylaha ayna tadhabuna biha kanna baad muxuu leeyahay qadimuni qadimuni war qabriga iida dajiy iida dajiy jannada imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufari naar sooma waa ka wad adoon ka tagin baad fiiri naftan ka bixin kitaabkaaga xuma isla waqtigaa lagu soo horreeyay nafta ka bixin markaas ruuxu si si u leeyahay hmm, waa meesha wuxuu arkay baad markaa wajigiisa baad teeba marka cadaabku inuu fog yahay ha u malaynina la yidhi baad inna annagu andarnaakum waxaanu idinka digaynaa cadaaban cadaabkaas oo qariiban oo dhow yowma cadaabkaas oo yowma maalin baad ku sugan baad yanduru almar'u maa qadamad yadahu baad maxaa yeelay kullu aatin fahuwa qariib durba asagoo taagan baa la arki baad hay إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أنسو مريني بعد يوم مالين عذاب كاسو كسوغان بل ينظر أوفيرين هايو المرء بعد الروح ما قدمت يداه لبيس قعمد وحي هرمر سدين معنى قعمها مثال بلو سو قادنه وحي خيرها وناغا هايو آخر او هرمر سدين بعد يا وحي شرها mid walba waxa shar iyo khayr uu soo qabtay ruuxu fiiri waa arki moogta khayrkii baa arki sharkii baa arki ninkii gaala maxaa u soo bix wuxuu hormarsaday ibtilaa soo ma haye markaas uu fiirin markaa wuxuu arki marka ilaahay oo yiri baad xayawaanka iyo ku xibaad marka xayawaan qeyru yaqilka ayadoo la yiri baad marka kuuno taraan carra noqdo oo iska baaba baad ilaa iyaga laftada waa lakiin ridi ridi hadii jirta kala ku tahay waa loo geynaya hardi kadib baad marka la fasaxba ayagii baad markaas uu gaalkii ilaa uu hormarsado arkay ويقول الكافر قال كي خورنا كو اي كو markaas ku tamani ya laytani kuntu turab alla magacay bi arab maxaan iska maan iska ahaado aan la xisaabinayn waxba aan arkayn waxba meesha tamani meel wax ka tara ma haba yawma maalin عذابكاس يوم مالين كسغن ينظر او فيرين هي المر الروح ما قدمت يداه وحي غامه سهر مرسدين او اما شر اما خير ويقول او كقوله يا الكافر قالك يا ليتني الله شليتديده كنت ما وانا هذا تراب عرب ما اسكن نقض ان لا حسابين ولا عذابين بعد الى ان العذاب واركاي موت بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات سورة دي بعد سورة النازعات سورة الزاهرة نوالا سورة الزاهرة ووضع لو در سورة والنازعات وإلا إلهذا أيضا لفتيدا بعد مركا مقعيدا كمتا أيضنا سورة دي مكيها oo qiyaamadii sida suuradan hadda soo marayna caamo baale marka qiyaamadii iyo way ayada lafteedu baale in badan ka sheekayn doonta baale kaasi kamid tahay بسم الله الرحمن الرحيم قولوا ده مؤمنين بسم الله مغا الله بان ku bilaabanayna الله الرحمن نحريستا غود نحريسناي الله الرحيم نحريستا غاركان نحريسناي باد قال تعالى رب العزة وحلو والنازعات غرقا والنازعات كوي بعد marka dhufan hayay kuwi dhufan hayay baanu baad ku dhaaranaynaa buu yahay qarqan xog bal adag ay arwaaxda baad ku faarta kuwii markay ka bixiyaan ku dhufan hayay baad malaa'igta mm-hmm. adaaban qariimad hadda aan soo sheegaynay waa ah ninkan gaalka iyo ahlunaarkuba markii ayagoo naftu ayna ka bixin malaa'ikatul cadaaba ilaa iman meesha ayaga oo wada wada gamba madow oo naarta laga keenay kafanka lagu qaaday ruuxdooda gamba madow musux buu nabigu kaleey salaatu madow oo naarta laga keenay baa la wadaa asagoo nafta ka bixin oo aan leenahay war hebel war balse taaybe il arag u soo dagahayaan malaa'igtu baa nagolana waa war hebel uu xanuunsanay war seeb inta u soo dagaa aan waxa laga yaabaa asagoo fagfagleyn ilaan kuba asagoo kaamila xabad ku dhacdaa iyo wax kale ku dhacayaaba si dhaq wadna istaagaleeyahaadaba dhagun laga siiyay asagoo kaamil iska qodqos loo galay malaa'igtina u soo dagtayba waa ay meesha u soo dagan tahayba waa mm-hmm. ilaan kolkay wada soo dhowdahay markaas ruuxda waqtigi malaa'igta wada u imanaysa wada u soo dagaysa isla waqtigaaba marka asagii baad kolkii waa nafta laga jiida camalkiisa xumaaba la tusi baa marka waa isu isleeyahay bal nafta isku celi naftina waa kaad aragto jirkaagoo dhan bay ku jirtaa baad waxaa weeye macnaha baad markaas qodax ama ma ahee baad markaas waayo bir waayo bir yacni wada godan kulli oo jirkaaga ku wada talaalan kulli saa wada haysato gudiis xidid walba baa saa u haysato baad ila nafti meel bay ku jirtaa baad tiiba marka waxaa lagu soo malaa'igtu markay xoog ugu dhufanaysaa asagoo weli isku raad leh yaa lagu dhufan baad ayadoo jirkii xanan ahaan meel walba u suran markaasaa xanuunka ay xanuun jirka uu xanuuno kun seefood kun seefood oo tiiba ku dili lahayd keligeed oo hal mar lagu dhuftay baad halkaa dhufasha ka xanuun kulul suu nabigu cadde calayhi salaatu wasalaam baad halkaa dhufasha ka xanuun kulul ogow baad tiibaa lagu dhufan baad ninkii gaalkaa baad wannaasicaati kuwii dhufanaya lagana baad la fiiri baad kuwii siibahayay baad markaas ee dhufanhayay baad leeyahay gharqan waayo marka adayg baad markaas iyo shidda kaabaad marka nafta ugu dhufanhayay baad wanaashidaat waayo kuwii baad marka siibahayay furahay arwaaxda muuminiinta nashdan tartiib muuminiinta arwaaxdood ilaa meel walba ku jirto ma tartiib looga soo fadhi baad mm-hmm. ayr laga soo bixin baad ka soo bixi baad ka soo bixi tartiib kana sayna nafta hore uga baxdo rabaab mu'minku maxaa yeelay waxa ka horeeyo arkaagu isku cali mala asagu baan inuu hore uga baxo rabaa baa laakiin sakaraadku haddii xanuun kala kulanto xumiha u malaynina baan dadka qaarkii baa saamooday baa ma aha baan sakaraadku waa xumi ma aha baan wanaashitaati waaye kuwii furahay ama siibahay baa tartiib si sahlan baa arwaaxda mu'miniinta nashtan baa furid macnaha sidii dabar tartiib dabran oo dabarkiinta aayar ka furtay aad qaaday oo kale camal saas oo kale uga furahayaan bal tartiib ay uga bixinayaan furahayaan wasaabihaati kuwi dabaalanaya baan ku dhaarnay buu ilaahay malaa'igtii baad sabxan dabaasha baad hawadana iska dabaalanayaan waxyiga kala la soo dag kolba xagan waxa meel walba wada hawadi sidii baad bad way dadkii baad biyaha dabaalanaya oo kale iyo hawadan saga dabaalanayaan baad wasaabihaati kuwi dabaalanay oo umuurta ilaahay baad markaa iyo xukunka ilaahay fulintiisa baad la dabaalanaya sabxan dabaalashaanu ku dhaaran baa fasaabiqaati kuwii markaa la degdegahay baan ku dhaarnaynaa sabqan degdeg baad arwaaxda muuminiinta ila aljannati ula degdegahay baad isla waqtigaa baad ilaa ayadu baad malaa'ikatu rahma hadii baad marka muuminka baad ay qaadaan isla waqtigaa ala illiyin kalla inna kitabal abrari la fi wama adraka ma illiyun kitab marqum waqtiga ayagu baad markaas way jannadii baad markay arshiga ula booda ula degdegahayaan baal fasaabiqaati kuwi dhaqahay baan ku dhaaran buu ilaahay sabqan dhaqitaan arwaaxda muuminiinta baad فالمدبرات كوي مامولها يان كدارن هنا بر الهي باد امران امورته مامولها هي باد ملائكتي ملائكتي باد الا كون كان باد مركاس واي مخلوقات كان مامولكيسي باد مركاس يا ان بدن باد ملائكته لو ديبو كلكي انغا لا نفيريو aad wax u weynaa laakiin hadii kolkii min jahati rabbi loo fiiriyo hadaan wax ka soo qaasaas aan lahayn marka umur badan ba malaa'ikta loo dhibay maamulaya hadda malaga baad markaas adduunkaad aragtay ka gees iyo ka gees inta roob inta dhibic dhulka ka dhacaysa malabka loo malaga loo dhiibay oo shaqada hagahay oo intaasoo meesha roob ku shub meesha biyo ku shub meesha kala tashiil meesha kala habe shaqadaasi ma yartahay adduunka dhan inta barka daabal wax kale iska daayabaan malaga arsaaqda loo dhiibe ee soo walba u fiirsadaan mhm, kulli baad kii waxyiga loo wakaashi rasuul kasto la diray wax kasto dhan madasagii baad waxay loo diray midka loo dhiibay baad bal fiir asagu baad inta xayawaan ortobad noloshiisa soo qaad leeyahay baad hay quraanjaha ahado ka u weyn ha ahado bad ku jiro bari ha joogo kulli baad markaas laxadadii la arka wada wixii dhimaa asagu ka qaadin war shaqada loo dhibeynta laagta haday faraha shaqa yar ma aha baad waxa soo dhan baad markaa fal mudabbiraat kuwi maamulahay baanu ku dhaaran hinaa ilaahi amran maamulka laakiin hada maamulkaas waa ilaahi baa u dhiibo baad markaas way u diree kuwa iskood u maamuli karaan ma aha baad yowma maalin latubcaunna waad marka jawaabka culimmadu yowma tarjufu raajifatu waa tusin bay yidhaahaan wاnnaasicaati dhufan hayebaad ama xoogow siiba hayebaanu ku dhaaran buu ilaahay qarqan waayo adayg wanaashidaati kuwii furfura hayebaad ama siiba haye naashdan waayo fudayd iyo tartiib siiba hayebaan ku dhaaran wasaabixaati kuwii dabaalan hayebaad hawadan sabxan dabaalasho fasaabiqaati kuwii dhaqa hayebaan ku dhaaran sabqan baad marka dhaqitaanka falmudabiraati kuwii maamula hayebaan ku dhaaran buu ilaahay amran umuurta la tubcathun waa la idin soo bixin la idin soo bixin baa la waa la idin soo bixin baa la يوم مالين بالا idin soo bixin tarjufu ay gilgilanayso baad arraajifatu tii gilgilanayso baad macnaha maalintaasi markay timaado shay walba dhan baa gilgilan dhaqaaqi baad markaas ayadiiba gilgilashadii loo nisbeeyay baad yawma maalin tarjufu baad ay gilgilanayso arraajifatu tii gilgilanayso baad nafqadii hore lagu wada suuxayay baad tatba'u tatba'u hal ay raa'aysaha raajifadaas arraadifatu fangala tii dambe ka nafqadii dambe hadana ka dambeysay waan wabaynahuma 40 sana nabiga kaleey salaatu wasalaam afartan sana u dhaxaysa haday sanooyigu intay tahay inaan garanayna annagu yabaad afartan baa u dhaxaysa la yiri baad yawma tarjufu ar-rajifa tatba'u hal ay ra'aysaha rajifadas ar-radifatu tifan galaysay baad oo ka dambeysay baad nafqadii dambe baad ee la isku soo wada celinayay baad marka nafta taa hor in nafta la iskaga wada qaaday waa la wada dhamaaday afartan sana kadib hadana tan la afuufay baad tanaa la soo wada foodhacay markabaad quluubun quluub waayo quluubul kufaari weey yawma idin maalinta waajifatun mid cabsan qolkii laga soo baxo qabrigi ninkii gaal ahaa baad markaa cabsidiisu baad wax sahlan ma ah absaaruha quluubta arageedu khaashacatun mid hogan weey qalbi cabsan haya bal aragiisuuna mid hogan haya weeyaba indhaha walaalax qumaatu uga ma siin karo quluubun wala quluub yawma idin maalinta waajifatun mid cabsan weey absaaruhaa quluubtaas asxaabta quluubta araggooduna baad khaashacatun mid dullaysan waay oo ihaanaysanaysa baad oo hogan weeyaa baad hum kuwaasi sidaa baad quluubtoodu maalinka ay u cabsanayso indhaha u lalminhayaay yaquuluuna waxay odhan jireen fi dunyaa a innaa lamarduuduuna fi lxaafira kuwiisaa odhan jiray weeye baad aina annaga miyaa lamarduuduuna kuwa la baad filxaafirati sidaanadii hore baad waryaama annagaa sidaanadii hore soo celinhayaa baad oo nala soo noolayn saasay odhan jireen baad managa hadda sidan kale nala soo mar laba inna amar alla inna anaga biya lamarduuduna kuwa la soo celina baad fil xaafirati sidii hore waaye sidaanadii hore baad kuwa lagu soo celima anaga ah waa inkiir baad baan weydiidan yihiin baad anuraddu manala soo celin bay odhan hayeen idaa kunnaa markaanu ahaano cidaaman lafa nakhiratan baaliyoobibaad war ma lafa duugoobay oo dhintay markaan noqono yaanala soo celin ruuxan kumana laga dhigibaad war lafa la'aan baa lagu abuuray ma lafaha ka xumbaaday marka anuradu manala soo celin bay odhan hayaan idaa waqtigiibaad kunnaa aanu ahaano cidaaman lafa baad nakhiratan baaliyoobibaad qaaluu waad marka waxay odhan jireen tilka taasi marka haddayba waxaasi jiro la sheegi oo laysa soo celinhayo idan markaas karatun rogaalo weeye khaasiratun oo khasaartay baad alla magana kolkaa waa soo rogaaliyo soo loqod khasaaray baad kaasay odhanayaan baad macnaha khasaare la kulmayna haddii baad macnaha waa baad qaaluu waxay odhanayeen marka tilka taasi oo soo celinta laysa soo celin idan markaaba haddii soo celin ay jirto kuba qadaro karatun rogaala iyo soo celin weeye baad karadaasoo khaasiratun daatu khusraanin baad khasaar u saaxiiba bay odhanayaan baad waabad khasaaraysaan baad khasaarihii bay markaa dhex taagan yihiin baad qaala tacaala rabulcuza marka wuxuu yidhi fainamaa hiya nafkhadaas aaniyada dambe nafta baad marka laysku soo celinaya ee laysku soo bixinaya hiya iyadu waa raadifadii ogow hadda fa innamaa hiya raadifadaasi sajratun ay sayxatun waaxidatun qayla hal mar ah weeyabaad faidaa hum dadkii bisaahirati waaba kan bannaanka wada taaganbaba eh, kol hadiiba dee suurka la afuufo nafqadan dambe ayatuhal cadaamulbaaliyaba la yidhaahdo nin walbaarladiiba kasoo foodhacayba dushuuba taagan yahayba oo sikaadkaadinba ma ahaba waada waxuba baad wuxuba فإنما هي رادفة زجرة صيحة وهي واحدة أو كلية فإذا وقتها صيحة لافو ويلو دواقبهم ضدكي مخلوقاتك بالساهرة وهي ظاهرة وهي مركا ظاهر وجه الأرض أرض ضش هذه بعد وبيو كسوغان بالي بعد قال تعالى رب العزة وحول هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى والله سبحانه وتعالى أعلم